بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام ابن حسين بن الحجاج بن مسلم الغشيري يسألون رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد في باب النسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية biqowlihi faman shahida minkum ishahra falyasum wuxuu ku saabsan yahay bayaan nasi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu lcaamu miskiin dadka kari kara soomka waxaa korkooda ah inay fidyo bixiyaan oo ay miskiin quudiyaan aayaddaas waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay biqowlihi faman shahida minkum shahra falyasum man shahida ninkii xaadira oo goobjooga oo musaafir aan ahayn bishiina ay u bilato minkum idinka naga mida shahra bishii falyasum waa ha soomo aayaddaasaa lagu nasakhay waxayna ka hadlaysaa aayaadku waxay ka hadlayaan iyo xadiistan sharxaysa ee fasiraysaa siyoomka wujuubkiisu inuu soo maray maraaxil tadaruji ah oo marka horeba uunu hal si a ah ku bilaabanin markii hore waxaan soo marray shahru muxaram bisha la yidhaahdo maalinta tobnaad ee caashuuro la yidhahdo inay waajib ahaan jirtay wujuubkeedii waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay bisiyaami ramadaan ramadaankana khiyaar baa qofka la siiyey isagoo awood leh oo kari kara inuu soomo yo awood waxaa loo siiyey inuu iska afuri karo miskiinna uu quudin karo intuu miskiin quudiyo yuu afurayaa arrinkaasaa haddana ku xigtay kadibba haddana la nasakhayoo qofka haddii bishiba ay u bilato xaadir uu yahay marad iyo musaafir midnana uunan ahayn inuu soomo waajib bay noqotay xaaladaasaana marka u dambaysay qofkii cudurdaar leseh iyadoo xaaladiisa cudurdaarkaa weligeed baaqi weeyaan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa min ayaamin ukhar wacala aladiina yudiiquunahu aayaddaasi in la nasakhay bay jamhuuru ahlilcilmi ku tageen saxaabada qaar ibnu cabbaasin radia allaahu canhu isagu wuxuu leeyahay ayadu muxkam weeye oo waxay ka hadlaysaa oo ku soo hadhay ashaykhu wa shaykha odayga iyo haweenayda da'da ah insoon awood u haynin soomi karin ayaa wax iska bixinayaan fidya wayna iska afurayaan taana waa masale kaleo iyaduna yudiiquunuda haddii laga cao min adaaqa walmashaqa watakalluf qofka hadduu awooddiisa ayna tabar weyn uga haynin oo mashaqo iyo culays ay ku tahay wey laakiin yudiiquunahu qofka haddii lagu fasiro yani yaqdiruun dadka kari kara taa iyada ah inay fidyo bixiyaan oo iska afuraantii waana nasakhay faman shahida minkum shahra falyasum waa luu nasakhay qaala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu ariif albaqlaani qaala xadaana bakru yacni bnu mudara can camr bn xaarif ilbasri can bukayrin can yaziid mawlaa salama can salamata bni اlakwaci radi allahu canhu qaala salama wuxuu yidhi lammaa nasalad markay soo degtay haadihi alaayatu aayaddan wa cala aladiina yutiiquunah kuwa kari kara soonka waxaa korkooda ah fidyatun dacaamu miskiin fidye inay bixiyaan oo miskiin quudintiiya hal miskiin ay quudin karaan waa inay iska afurayaan kaana wuxuu ahaa man araada qofkii doona an yufdira inuu iska afuro oo wayaftadiya uu fidye bixiyo facala waa samayn kari oo taa way u bannaaneed buy facala jawaabtii baa maqan kaana man araada an yuftira wayaftadiya facal jumladii khabarkii kaana oo meesha ku maqan xataa nasalat ilaayatu ilaa aayaddii ay soo degtay allatii aayaddii bacdaha ka dambaysay oo waa aayaddee faman shahida minkum ashahra falyasumhu wujuubka amarkaas wujuubka oo in qofka isagoo kari kara uunana furi karin fidye iyo cunto u bixiyeyna ayna ka asaxaynin taas ayaa lagu nasakhay fa nasakhathaa tan dambaa waxay nasakday midii hore qaala xadaanii camru bnu sawaad alcaamiriyu qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin ilmasri qaala akhbaranaa camru bnu xaariin can bukayr bn ashaj can yaziida mawla salama bn alakwac can salamata bn alakwacin radia allaahu canhu wa ardaah saxaabiyun jaliil min ashjaci saxaaba wa shujcaanihim buu ka mid ahaa saxaabada kuwooda ugu maartay xagga masalada alxarbi wاljihaad wاlqitaal difac fi diin illahi bisayfi wasinaan arrimahaas ragga u sii daran buu ahaa saxaaba jaliila xagga geesinimada iyo halyeynimada iyo halganka ayuu ku sii maartay magac bixiyey annahu qaala salama wuxuu yidhi kunnaa fii ramadaana ramadaan baan ku jirray calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayh salaam markaasaa man sha'a qofkii raba saama wuu iska soomi jiray waman sha'a qofkii rabana afdara intuu afuro yuufa ahdaa fidye bixin jiray biacaami miskiin miskiin quudintiibuu ku fidye bixin jiray xataa unzilad haadihi alaayatu ilaa aayadda la soo dejiyey faman shahida minkum ashahra falyasum marka aayadda hore in la nasakhay waad aragtaa waa nas ku cad nasakhana waxyaalaha lagu garto saxaabada oo ka warranta oo og nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ku soo degay nusuusta tansiilka qur'aanka iyo soo degidiisa xaadir ka u oo joogay ta'wiilkiisa iyo fasalkiisana nabiga ka qaatay calayhi salaatu wasalaam aclamu nnaasi bimuraadi illaahi wa muraadi rasuulihi weeyaan saxaabada marka halkaasaa nasaxa ay ku caddahay baabu wuxuu ku saabsan yahay marka nasakhaas waxaa weeyaan nasfu alakhaf waxaa la dhihi nasfu alakhaf ilaa alaqal nasfu alakhafi ila alaqal mid kale ka horreeya oo ah nasqu alakhafi ila alaqal wax fudud oo la haystay oo ah soom yooma caashuura oo hal maalina intii la nasakhay baa waxaa lagu nasakhay ilaa afqalin waa ramadaankii iyo wujuubkiisii haddana khiyaarkii la bixiyey oo ahaa qofkii kari kara qofkii raba awood u leh isagoo kari kara soonka inuu intuu miskiin quudiyo iska u afuro ayadaas akhaf bay ahaydoo way fududeed oo arrintaasi dad badan baa ay u bannaaneed oo u sahlamayd tiina waa la nasakhay oo ila alaqal oo ah falyasumhu ayaa lagu nasakhay marka alaqafu ila alaqal alaqalu oo nasqu laqali ila alaqaf asaguna waa jiraa fi siyaam soomka gudihiisa waa ka jiraa oo waxaa ka mid a waxay ahaan jireen markay cishaha tukadaan haddayba saaxdaan cunto xaaraan ka noqon jirta suxusho maada tukanin ama maada saaxanin suxuur iyo cunto dambi iyo afka ma saaraysa nin saxaabi ah asagoo xoolihiisi iyo beertiisi iyo wixii maalintooda ku mashquulsanaa oo dadka qodata oo beeraley ahaayeen ayuu guriga yimid markaase islaanti wuxuu yidhi afur ma haysaa maya haddaan kuu diyaarin bay tiri intay wax dardiyaarinaysayba waa nin adeerdaallanaayo tabshaan ahaayo tacbaan ahaayo waa dhacay oo galab isagoo horda ayay u timid cuntadii markay soo diyaarisay markaas waxay ti alla waa hoogay waxay og tahay inuu sii soomi doono oo cunto ay ka xaaraam tahay oo ilaa berri haddana uu kasii daba qaban doono markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala culayskaasi naga qaaday fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr ayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala in arrintaa ayadaa culayskaa la nasakhay oo culayskaasi waxaa lagu nasakhay ila alakhaf wa huwa jawaazu alakli washurbi ila alfajr in wax la cuni karo la cabbi karo ilaa walaad ka baryo taasaa lagu nasakhay nasakuna maraatibtaasuu leeyahay min xayku marka laga hadlaayo saamaynta uu dadka ku leeyahay culayska iyo fudaydka oo waxaa jira isaguna naskun bitasaawi oo bilmasaawi bilmusaawi oo laba shay oo laisku nasakhayo oo binisbati ilaa ficli lmukallaf marka la fiiriyo qofka mukallafka samayntiisa iskugu mid ay yihiin ayadana waa jirtaa laakiin shayga asaga ahe loo nasakhay baa ka khayr badanoo ka fiican laakiin asaga samayntiisa markii la dhaho dhaqangelintu iskaga mid weeyaan miaaluhu istiqbaalu qibla oo taxwiilu qibla waxaa loo tukan jiray xagga iyo shaam shaam xaggeeda loo jeedsan jiriy baytulmaqdis toddobiyo toban bilood waa la nasakhay waxaa la yidhi xagga iyo maka iyo kacbada musharafada u jeedsada ayaa la yidhi inaad xagga u jeesato ina agga u jeesato ficilka ahaanta adiga samayntaada waa iska kaamid wax culaysa way kugu tahay iyo wax fudeedoo kuu soo kordhay midna ma laha laakiin maka iyo kacbada iyo inuu khaliiluraxmaan kacbadii uu dhisay iyo ka fadli badan tahay baytulmaqdis afdaliyada xaggaasi muran kama taagna waa la ogyahay laakiin xagga samaynta waa iskaga mid iskaga mid wey waxaa jira asaguna nasfun bihayri badalin nasfun bihayri badal waxbaala nasakhay wax meeshiis lagu bedelana ma jiro ah, ma jiro wax lagu bedelay bedelkiisi la geliyeyna ma jiro waxbaa la nasakhay wax meeshiisa la soo geliyana ma jiro ee shay kale suurat almujaadila kafiriya ah, faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqada nabiga calayi salaam waxaa jirtay markii loo markii laga badiyey bay leeyihin culamaa mufasiriin oo dee nabiga sala allah aleh wasalam booqashadii iyo su-aashii iyo mar walbaba gurigiisa la imaanay mar walba yaa waxaa lii haddii aad u tegaysaa nabiga sadaqa iska hormariya waxbixiya marka dabca sadaqada nabiga ma cuni jirin calayhi salaatu wasalaam laakiin waa tasarufi jiray oo wixii u baahnaa iyo dadka u badnaa buu jiray arrintii markaa culays bay dareemeen culays bay dareemeen waa la nasaay ah, waa la nasaxay laakiin badel wax lagu bedelay oo kale ma jirto oo la yidhi waxaa waxaas ayaa lagu bedelay oo la kor yeelay khalaas raf asadaqa waa la kor yeelay baabon wuxuu ku saabsan yahay qadaa'i ramadaana ramadaanka oo la qadeeyo fii shacbaana bisha shacbaana shacbaan waa bisha ramadaan ku xigta wey marka ramadaankii qofka uu afuray oo cudurdaar iyo marad iyo safar iyo haweenaydii caadada ku dhacday iyo ilaa ramadaanka kale uu soo dhowaado shacbaantii intaa waa dibdhigi karaa waa masalada tusaysa qadaa'u ramadaan hal huwa cala alfawri am cala ataraaxi ma si deg degaa la rabaa in qofka uu qadihii la imaado mise waxaa weeyaan cala taraafi oo dib buu iskaga dhigan karaa dib buu iskaga dhigan karaa hadduu qofku sabab cudur cudurkuu jiro cudur sharci ah ama xisi ah waa dibdhigi karaa ilaa shacbaan marka laakiin shacbaan la gaaro inuu kasii dibdhiga ma bannaano le'anno shacbaan ramadaanba ku xigta marka qadihii oo weli aan la qadayn inuu soonkii kale haddana uu yimaado taas ayadaa cudurdaarra aysan jirin waxay noqonaysaa qofkaasi inuu la yimid gaabin iyo qusuur ula yimid laakiin waa dibdhigi karaa taakhiir waa samayn karaa fawri ma xagga afdaliyada hadal kama taagna waxaa afdala inuu qofku qadihiisii uu dirba iska kor yeelo xagga baraa'at dimma dimmadiisii iyo dayntii lagu lahaa fa daynullaahi xaqu an yuqda dayntuu iska kor yeelo laba xagga musaabaqat alkhayraat fastabiqu alkhayraat khayrkii loo degdego ayaduna waa ku jirtaa saddex laa yadri ilmaniya geerida waxay noqon doonta lama oga inuu gaari kara in kale inuu marka iska soo iska qadeeyo dirbada afdal wey saasa fiican laakiin xagga wujuubka wakhti dheer buu haystaa wakhti dheer ayuu haystaa oo qofku haddii ama safarra ama muxuua ah acdaar kale ama haweeneeda ninkeedii oo kale ay inay soonta ay isagoo xaadir ay ka baqaysa xuquuqdiisii haysataa jaanis iyo fursad ay dib u dhigato ayay heli kartaa qaala xadaanaa axmed binu cabdillaahi binu yoors qaal xadaana zuhayr xadaana yaxya bnu saciidin can abi salamata bn cabdiraxmaan azuhri qaal samictu waxaan maqlay caaishata radia allahu canha taquul iyadoo leh kaana yakuunu calaya korkayga waxaa ahaan jiray asawmu soom min ramadaana weliba ramadaan ah oo soomkii waajibkaa ah ayaa laygu yeelan jiray oo qada'a oo caadadii iyo xaydkii iyo cadaartii gaawaan ku dhici jirtay ayaa yay u afuri qada lagu yeelan famaa astatiicu ma karo an aqdiyahu inaan qadeeyo maalmihii ilaa fii shacbaana shacbaan mooyeene shacbaan umaan ku hiran jiray bay tiraahdeen intaan ramadaanka kale iisoo gelin ashuqlu macnaha manacanii waxaa iga manciyey ashuqlu mashquul aan ka baqaayo inaan ka mashquula min rasuuliillaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama ow amase birasuuliillaahi aan ku mashquulo mashquulka annaga ku mashquulaayey ama ashuqlu min rasuulilah inaan ka mashquulo khawfan min dalika aan ka baqaayo ayaa igu xumbaatay inaan qadihii dib u dhigto nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu xaadir yahay oo nabigana xuquuqdiisii iyo xaqii zawjiyada ee caaisho lagu lahaa radia allaahu canhaa uu nabigu mar walbaba uu maarata xaqiisa uu leeyahay inay iska soomto nabigana calayhi salaatu wasalaam xaqiisii ay ka gaabiso iyo wuxuu nabiga baahidiisa u baahnaa tanay marka diidaysa marka meesha waxaa yimid laba waajib qadihii waa waajib xaqii nabiga calayh salaam ama xaqii zawjka haddaanaan xagga zawj iyo zawja dhinaca cilladaa ka dhigno waxaa way xaqii zawjkuna isaguna waa xaq waajib ah haddii laba waajib isku dhacaan laba waajib hadday isku dhacaan waa la fiirinayaa labada waajib midna waa waajib mudayiqa midna waa waajib muwasac ah mid wakhti waasaca buu leeyahay midna wakhtigiisibaa cariiri oo haddaba baahidu ay taallaa markaa midka mudayiqa la hormarinayaa muwasacana dib baa loo dhigayaa khidmadii nabiga ee joogtadeed iyo baahida nabigoo la daboolaya calayhi salaatu wasalaam iyo soonkii ood koob iyo toban bilood haysato ama toban bilood ood haysato waxaa weeyaan midkan mutaraakiga aad dib dhiganaysaa kan asagana waa soo hormarinaysa laakiin markii shacbaan la gaaro waxaa imaatay laba xuquuq oo haddana labadaba waqtigooda uu cariiri yahay xaqii nabiga sidii u jiraa see la yeelaya kanna waa saas laba macnaa meesha soo gashay lamidda goobaadoo nabiga calayhi salaam bisha shacbaan buu aad u soomi jiray kaana yasuumu shacbaana kulahu fii riwaayati ilaa qaliila wax yar mooyane shacbaan buu nabigu qadayn jir iyadoon dhowr beri oo xayd ama caado ama kada u cudurdaar aha lagu lahaa soonkaa nabiga calayh salaam bay ku dhex soomi jirtay iyadana fursad bay u tahay haddayna dhicin oo ninkii uu la soomin shacbaan xuquuqdiisii uu weli la taagan yahay meeshaasi xaqii ilaahay oo waqtigiisa caliili yahay iyo xaqii aadamaha isku dhacay fa daynullaahi axaqu an yuqdaa xaqa ilaahay in la gunto ayaa markaasi la hormarinayaa قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاستناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله مكانka nabiga iyo booskii nabiga calayh salaam sababteed uu nabiga calayh salaam xaadir yahay iyo xuquuqdiisii iyo khidmadiisii khidmadiisi darteed baan yaan u dibdigay bay leedahay waxadaaniihi moxamed bn raafici qaala xadaanaa cabdاrazaq bn hamaam asancaan qaala akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmaliki qaala xadaanii yaxya ibnu saciidin bihada lisnaad waqaal fadanantu waxaan u maleeyey ana dalika limakaaniha makaankeeda min alnabiyi sala allah caleh wasalam booskaa nabiga calayh salaam ay ka taagan tahay iyo xuquuqdii iyo khidmadii nabiga darteed aynay u dibdhigi jirtay yaxya ayaa yaquulu hadalkaas leh ninkaa yaxya ibnu saciid alansaari layidhaahdo ayaa sidaasi ayada laftirkeedna waa sheegtay qaala waxadaanaa muxamed ibnu muhanna قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حاء وحدثنا عمرو الناقد بن بكير قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الاسناد ولم يذكرا مين الشيغين وعبد الوهاب وسفيان في الحديث الشغل برسول الله انت مين الشيغين قال وحدثني محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها annaha caaisha qaalad waxay tiri in kaanat inahu sheegay kaanat ixdaana midaanno waxay ahayd ummahaatu lmu'miniin iyo saxaabiyaadku um ixdaana la tufdiru way afuri jirtay fii zamaani rasuuliillaah xilligii nabiga calayhi salaam bay afuri jirtay midnaga mida soomkii waajibka ahaa licudrin cudurdaar dartiis famaa taqdiru ma karto haweeneedaas xaaska nabiga ah an taqdiyaw inay qadayso wixii lagu lahaa oo soona maca rasuuli llaahi maca wujuudi rasuuli illaah nabiga calayhi salaam oo jooga xataa yaatiya shacbaanu ilaa shacbaanku ka yimaado shacbaan hadduu yimaada nabigaa soomilka waa lagu subaya soonkii marka faradkaaya qabaha ahaa marka waktigiisa muwasac uu noqday sida asagoo sunnaha buu noqday marka laa tasuumu lmar'atu ila biidni zawjiha zawjuha xadr baabu qadaa'i siyaam soonkii in laga qadeeyo calilmayiti qof dhintay qof hadduu dhinto soonna lagu lahaa soonkaasna wuu afuray qadahana waa lagu leeyahay oo waxaa lagu yeelanayaa qofku musaafir buu ahaa safar darteed buu ayuu afuray safarkii waa ka soo noqday mana qabaynin mariid buu ahaa maradkii asaga ahaa waa ka bogsaday mana qadaynin markaasi soon baa lagu leeyahay qofka asaga laakiin haddii uu yahay mariid oo soonkii ramadaanka ahaa jirro uu ku dhammaystay ama isagoo jirranba jirradii ayada aheed isaga oo ka kixin uu u dhintay qofkaasi wax soona lagu leeyahay malah wax laga qadayna ma jirto maxaa yeele ilahay wuxuu yidhi faciddatu min ayaamin ukhar maalmo kalaa lagu lahaa maalmihii kalena fursada umuuna helinoo xanuunkii iyo jirradii ayaa markaasi ayuu u dhintay musaafir buu oo safarta iyada eeda la siiyeyba kama soo noqonina waa u dhintay qofkaas waxba lagu leh laakiin qofkii asagoo safaa cudurdaarkiisii intuu ka baxay qadihii uu qadayn lahaa waajib mutalaaqi ahoo waascaadaysataa isagoo asagoo isleh waa isleh oo qadihii inuu qadeey ay ahayd qadayn waaya uu dhinto saama canhu weliyuhu weligiisaa ka soomaya <coughs> weligiisaa ka soomaya dayib weligaasi ama qaraabadiisii ama kuwii dhaxalka lahaa ha ama xataa waxay culimmadu leeyihiin hadduu qof saaxiibkiia ah uu ka soomo qadihii waa ka dhacaya waa laga soomi karaa qaala waxadaanii haarun bnu saciid alayli waaxmed ibnu ciisa qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi bnu wahbin masri qaala aqbaranaa camru bnu xaariin can cubaydillaahi bn abi jacfarin can muxamed bn jacfar bn zubayr can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man maata qofka dhinta wa calayhi siyaam isagoo soo nuuraya saama canhu weliyu weligiisa ka soomaya isla markaa man maata mantu waa adawaatu shardi bay ka mid tahay oo maatadaasna waa ficilkeedii calayhi siyaam jumlada xaalo weeye saamacan weliyuna waa jawaabu shardi cumuum bay marka faa'iidaynaysaa oo saamacan calayhi siyaam wacalayhi siyaam ayaduna waxaa weeyaan nakiratun fii siyaaqi shardi weeye siyaamku cumuum buu faa'iideen marka soonkaasi qofka uu soo ugu lahaa ama ha ahaado soon ramadaan ama kafaara ama ha ahaado nadar uu nadray saama canhu weliyuhu qowlkaas jamhuurta ku tagtay bacd aa'ima xanaabilada iyo waxay qabaan soomu nadar oo xadiidkii gabadhii riwaayana nin buu ahaaye hooyaday way nadartay sooma shahrin ka qada uu yidhi ayay ku dhegeen marka waxaa weeyaan bacda afraad alcumuum in caamka intiisa kale lagu camimo ayaa soo gelaysa saana ma aha jamhuurtu waxay ku tageen haddii la sheego bacda afraadulcumuum macnaheeda kama dhigna in caamkii kale uu meesha ka baxay kama dhigna taksiisna lama dhahay middaas waxaa weeye waaqacatulcayn bay ahayd in xaaladihii mid ka mida ay ahayd nadar tii cumuumkaheedoo man maata wa calayhi siyaam saamacan weli cumuumkeedina baaqi weeyaan oo nadar iyo kayrba waa soo garhayaan waxadaana isxaaq bn ibraahim alxamdaniy bn ibraahim isxaaq بن ibraahiim alxandali bnu rahawayn qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus qaala xaddaana acmu sulaymaan bnu mihraan can muslim ilbatiin can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdullaahi bni cabbaas qaala wuxuu yidhi anna imra'atan haweenay ama islaam ama bilcaamiya atat rasuula allah nabiga calayhi salaam bay u timid faqaalad waxay tidhi inna ummii hooyaday maatad way dhimatay wa calayha korkeeduna sowmu shahrin bil soona ayaa lagu lahaa faqaala nabigu wuxuu yidhi ara'ayti yani waxay leedahay ma ka qadayn karaa wey macnaha markaasuu wuxuu nabigu wuxuu yidhi ara'ayti low kaana calayha daynun haddii hooyadaa dayn lagu lahaan lahaa akunta taqdiihi daynta ayada ahayd bini aadamka uu ku lahaa ma ka bixin laheyd haddaad ka bixisana dayntii ma ka gudmi laheyd qaalad nacam haabay tahay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam masalatu alqiyaas qur-aanka iyo sunnada intaba ku badan wey masalatu alqiyaas ama adillatu alqiyaas marka waa waa qiyaas almacquuli bilmaxsuus qiyaas almacquuli bilmaxsuus shayga macquulka ahaa ay garanaysay shayga ay maxsuuska ahaa ayaa shay macquula looga qiyaas qaadanaya laba shay oo maxsuusana ah waa laysuga qiyaas qaataa laba shay oo maxsuus oo la arkayana oo xoolo oo kale maalan ama dad oo kale sida ninkii acraabiga ahaa nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam ee dhihi jiray ina imra'atii jaa'at biwaladin aswad ilmahay islaanteeda waxay dhashabeen wuxuu leeyahay islaanteeda waxay dhashay wiil madow ilmo yaroo madow ay dhashay muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaana ninkan cas banaa carabka islaanteeda waatan cas ninkan madow xagga ka imaaday ilmahan madow xagga ka imaaday buu ka wadaa kaannahu yani yucarid wayukani annafya inuu iska anfiyo ayuu sarbeebaya ilmahana nin madhal ahaan buu qalbiga ku ayuu sheeganaya nabigu waa la fahmay sala allah caleh wasalam marka wax maxsuusa uu yaqaanay geel iyo xoole iyo wuu garanaya inay ekaashuhu ay mararka qaar meel fog ilmaha uu oga ekaado hooyadiis ama muxuuha rantigii ama neefkii eh, qoorkahaa laakiin dadkii ayaa isagana ayaa ka maray marka nabiga alai slam wuxuu yidhi geelaada haddii midabkooda uu yahay midab axmar ah nafarka ku jira awraqa xaga ka yimid rajigii sidaasa ahaa oo meel fog baa laga lagaaba inuu ranti fog baa laga inuu wasiirsadayoo lacalahu nasacahu cirqun markaasuu nabiga calayi salaam wuxuu yidhi walacalla waladuka nasacahu cirqun ilmahaada madowba waxaa dhici karta in meel fog meel fog ekaanshaha mararka qaar meel fog baa layskaga ekaadaa awowii shanaad awowii lixaad waa dhici kartaa iyo ayayooyinkii iyo meelo fog oo qaraabo ah marka waa fahmay ninkii waa qancay naftiisana waa xasiishay marka qiyaas baa la yidhaahdaa marka nabiga calayi slam wuxuu yidhi daynta aadamaha iyo daynta ilaahay tana iskuu qiyaastay nabiga calayi salaam daynta aadamaha way taqaanaa way garan in qofka hebel ah hooyadaba dayn uwal ku lahaa aabbahabaa dayn ku lahaa ka bixi iyo hoo inay isku dhammaanayso tii ilaahay oo ah soonkii iyo zakadii iyo umuurahaasna waxaa weeyaan waa axaq qaalad nacam bay tiri qaala fa daynullahi ilaahay dayntiisaa axaqu mudan bilqabaa'i in la gudo axaqu bilqaba ilaahay dayntiisa axaqu bilqaba maadaama tii aadamihiiba aad garanayso tii ilaahay ka war laakiin hadda meeshan muqaarana ma taallo haddii labadooda imaadaan keen la hor marinayaa oo gabadhu ma laha keen labadoodiiba hadday isku imaadeen midkeen hormariya fadaynulahi xaqu macalummada qaar baa ka qaatay oo haddii maalan mayd uu dhinto zakana waa lagu lahaa dayn aadami oo kalena waa lagu lahaa maalan nacam xajna waa lagu lahaa dayn bini aadamna waa lagu lahaa fadaynulahi xaqu bilqada qaar baa saa qaatay marna waxay leeyihin maya ee masaladan gabadha lagu fahamsiinayaa oo in xuquuqda ilaahay wa tacaala ay ka mudan tahay mar walbaba in la ilaaliyo laakiin cinda alijtimaac markay kulmaan dayn aadame iyo daynullaahi daynta aadamaha la hormarinayo la bixini lianna daynta ilaahay subxaanah wa tacaala mabniyun cala almusaamaxa ilaahay subxaanah wa tacaala saamixid iyo raxmaddiisa waasaca ayay ku dhisan tahay amaa daynta aadamaha mabniyun cala almushaaxa yani bakaylnimo iyo xoolo jeceel iyo isku dheg iyo maxkamad iyo dacwo iyo sheegasho iyo salka ku haysaan marka taasaa la hormarinaya waxadaanii axmed bnu cumar alwakiiciyu qaala xadaana xusayn bnu caliyin can zaa'idata can sulaymaan can muslim ilbatiin can saciid bni jubayr can ibni cabaasin radia allaahu canhuma sulaymaanka waa acmash saciid ibnu qudaama nacam qaan muslim ilbatiin can saciid bni jubayr can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal jaaa rajulu nin baa u yimid ila nabiy sala allah aleh wasalam marka waa gabar bahe faqaala wuxuu low kaana calaa ummika faqaala wuxuu yaa rasuul allah ina ummii maatad waydhimata wacalayha sawmu shahr bil soona waa lagu lahaa afa aqdiihi canha maka bixiyaa maka soomaa faqaala low kaana calaa ummiki daynun dayn haddii lagu lahaan lahaa aadama uu ku leeyahay akunta qaadiyahu canha maka bixin lahayd qaala nacam qaala fadaynullahi axaqu an yuqdaa marka halkan kalena waxay noqon kartaa qiyaas alawla waa qiyaas oo ilxaaqu farcin biaslin weeyaan licillatin jaamica weliba waxaa cillada ooga dhow muxuu ahaa maqiisu calayhi maqiiska muxuu ahaa asalka ah, iyo faraca faraca oga dhow fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynullaahi axaqu an yuqdaa lianna qiyaasku marra qiyaas alowla buu noqdaa aljari marra qiyaas muxuu ahaa almusaawi ayuu noqdaa qur-aanka xataa ilaahay kariimkaa subxaana wa tacaala waa laga qaataa qiyaasa qiyaasa owlaha ah falaa taqul lahuma ufin falaa taqul lahumaa uffin waa nas dhawaaqay wey garaaca ka sii daran garaaca ayaa ka sii daran qiyaas awlaa la yihahdaa ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yaakuluuna fii buduunin naara wasayaslama saciira akli kuwa cunaya agoontii xoolahooda cunaaya xaqlaanku cunaaya haddii aan la cunin qar lagu gato ayadana waa la mid qiyaas musaawi way kaas waa iskaga mid maxaa yeelay lijaamici itlaafi fii kullin mid walbaba waxay ka midaysan yihiin intinaafu maalulyatiim xoolaha agoonku oo la halleeyey oo la bayrdareeyey qaala sulaymaan faqaala alxakam baa wuxuu yidhi wasalaama binu kuhayl jamiican wanaxnu juluus annagoo fadhina cinda muslim muslim ilbatiin bi hada alxadiid faqaalaa waxay dhaheen samicnaa mujaahidan baan maqlay annaguna yadkuru hada can ibni cabbaas way mutaabiceeyagu qaala waxadaana abu saciid alashaju qaala xadaana abu khaalid alaxmar sulaymaan bnu xayaan qaala xadaana acmash sulaymaankaa soo marray can salamata bni kuhayl walxakam bn cutayba ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن عباس رضي الله عنهما عنه بهذا الحديث متابعات قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبد الله عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي وليسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد بن جبير من سادات التابعين أيوه كمدها حجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق athaqafi almubiri ninkaasaa dilay saciid ibnu jubayr waana ku jeesjeesay markii uu waa kii dhahay masmuka saciid bal anta shaqiyi buu ku yidhi ah, isma abuuka jubayr bal anta kasiir buu yidhi jubayr markuu yidhahna kasiir saciidna wuxuu shaqiy marka wuxuu yidhi waalidka baa kaa yaqaana can ibni cabbaas radi allah canhuma qaal ja'ad imra'atu haweeney baa ilaa rasuulilah u timid faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah yani qofku uu dambeeyey uu dilay bay dhahay qofkuu dilo qofka ugu dambeeyey bu asaga wada asiibay oo ilahay ummadda uga raaxeeyey waa o dhan akhira tagaya halkaasayna xisaabta iyo miisaanka iyo maxkamadda cadligana halkaasuu halkaasuu taagan yahay allahu caabila subxaana wa tacaala mawaasiin alqisa yowma alqiyaama halkaasaa lagu kala bixi doonaa daalim iyo madluum meeshaasaa la tegi doonaa qofkii wax dulmiyey iyo kii la dulmiyey meeshaasaa lagu kala bixi intaay gooro tahay marka inuu qof walbaba wixii madlama ah oo gardarra iyo dulmi ah ama maal ama naf ama waxay ahaataba in la taxallulo oo la xalaal dalbo ama laiska gudo markaasay ku habboon tahay hadday ku habboon tahay can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaad imra'atun haweeney baa u timid ilaa rasuuli illahi sala allah alay wasalam faqaalat yaa rasuul allah ina ummii maatad way dhimatay wa calayha soomu nadrin soon nadaraa lagu lahaa afa asuumu canaa maka sooma qaala ara'aytu low kaana calaa ummiki haddii deen binu aadama hooyadaan ugu lahaan lahaa faqadaytii aad ka bixiso oo qofkii deynta ku ahaa aad tila alkhawr akaana ma ahaan lahaa bixintaasi yu-addii mid ka guda daalika canha deyntii ma ka bixileed qaala nacam haa qaala fasuumii can ummi hooyadaa ka soo ka soodo xaqi ilahay kadib waxaddaanii cali bnu laakiin fasuumii can ummikadaasi ma waajibaa mise waa istixbaab mise waa ibaaxa saddexdaas ra'yaba way gelinayaan marka inayna waajib ahayn oo inaad ka soonto hooyadaa ama aabbaha ama qadihii lagu laha aad ka bixiso yani waajib ma aha sidaasa adilada kale ee cadinaysa aahiru xadiidka daahirkiisa wujuub buu walaslu fi alawaamiri awaamirta iyo amarku waajib buu saarif haddaan loo heli lakin saarif khaariji aan ah helay saarifka wuxuu noqonayaa fasuumii can ummiki haddaan dhahno waa waajib waajib maxaa ka ratimi ka tegiddiisa inuu dembi qof soo gaari qofkan qadihii waalidkii ka qadayn waaye ka soomi waaye waa dembaabay bay ka dhigan tahay muxuu ku dembaabay waajibkii lagu lahaa waalidkii halkaa waxaa ka soo boodaysa walaa tasiru waasiratu wisra ukhraa qof kale oo dembaabayo qadlo iyo waajibaad ilaahay uu ku lahaa dembigiisa qof kale in la saaro ayaa ka dhalanaysa wahaadaa yunaafi nas daliilkaasuu ka hor imaanaya marka wujuub mehe waa istixbaab iyo sunannimo iyo wanaag kalaba weeyaan iyo ibaaxa ama ibaaxa ama waa istixbaab ladawa waxaddaanii cali bnu xujrin sacdiy qaala xaddaanaa cali bnu musr abuxasan can cabdillahi bnu cadaa can cabdilaahi bni buraydata can abi burayda bni xusayb radi allahu canhu qaal baynaa waqti ana jaalisun anoo fadhiya cinda rasuuli illaahi rasuulka agtiisa calayhi salaatu wasalaam id atathu imra'atun haweenay baa nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam gabdhuhu sida raggoo kale ayay masaa'isha weydiin jireen nabiga calayhi salaam ahlulcilmiga iyo saxaabada marka fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna cumuumkii ayay soo gelayaan fas'aluu owaase wowalkhidaabka wowase wowal jamaacada ahee mudakarka ahna haweenka waa lagu ilaaqaayo wax allaala wixii jumuucu mudakaru saalim oo qur-aan ku soo arooray iyo nusuusul axaadiis uga arooray haweenkana way soo gelayaan almuslimuuna tatakaatau dimnaahum wahum yaddu calaa man siwaahum wa yasca bidimatihim adnaahum hadiisaaso dhan raggii iyo haweenkii wa isku weydiraan nacam wixii la kala bixiyo dee ina almuslimiina waalmuslimaat gaar loo kala saaro waa gaar bayna ana jaalisun cinda rasuuli ilahi sala allah alيh wasalam id atatu imra'atun faqaalat inii tasadaqtu calaa ummii nabi allow hooyaday ayaan ku sadaqaystay bijaariyatan addoon wa innahaa hooyaday maantad way dhimatay addoon bay ku sadaqaystay hooyadii marka way dhimatay hooyada xoolaheedana ayadaa iska laho bintu sulbi waaye see yeela addoontii halkeed ay taagan tahay sadaqadaydii ay ugu soo noqotay miyaa mise waan dhaxli karaa qaala nabigu wuxuu yidhi faqaala saxaabi faqaala nabigu wuxuu yidhi calayh salaam wajaba ajurkii ajirkaadii waa kuu waajibay aad waalidkaa wax siisay wa raddahaa gabadhii iyo jaariyaddiina waxaa kuu soo celiyey calayki korkaada almiiraaku dhaxalkii baa kuu soo celiyey bintu sulbi baa tahay oo nis baad ku dhaxashay raddahaa calayki dhammaanteed baa hadda lafdiga laga fahmi waxay ku imaan kartaa dhammaanteed nis haddaad ku heshay faradnimo niska kalena calaa masalati raddi weeyaan wax kaloo dhaxlaba haddii la waayo markaa binasiibi warad ayaad ku heshay marka gabadhii ay sadaqaysatay ama adoonta ay sadaqaysatay sadaqada aad bixisay haddii ay kugu way kuu soo noqon kartaa mararka qaar waxaa ka mid a ah sababan soo celinayo tana ka mid a ah. qofkii aad sadaqada siisay yaaba dhintayba neefkaadii isagiiba haddana adigaa neefkii baa dhaxal u soo qaadatay qof sadaqadiisi ku soo ceshaday ma noqonaysid taasna masale sharciga baa kuu bannaysay tanna masale sharcigaa kuu bannaysay oo dhaxal baab la yidhahdo hadda ka soo gashay sida qofkii miskiinkaha ee sakada ama sadaqada la siiyey kii siiyey uu cuntadiisii wax ka cunay oo kale oo kaalay oo neefkii baan gowracay kaalay oo waan gatay muqaahida aan ka cunnay waxba dhibaataa male haddii lala cuno laakiin masalatu shiraaba la diiday oo inaad ka soo garato tirahdo neefkii aan zakada kuu siiyey oo lacag baan kaa siinayaa middaas waa la diiday maxaa yeelay sakadii ama sadaqadii qayb ka mida ah ayaa kugu soo noqonaysa waxaana keenayaa qofkii aad neefka siisay haddaad gorgorisoo tiraahdo wali ah, intaas iga sii waa yahay buu leeyahy wuu isgodayaa ma murmi karo ama hadhow buu rabaa inaad la neef kala siiso marka waxaa weeyaan siduu rabay beecii iyo qiimihii suuqa iyo sicirkii suuqa kaagama gadi karo marka jus'u min maalika baa kugu soo laabtay qay maalkaada ka a ah. laakiin haddii ay tahay muxuu ahaa wadacunkii iyo hadiyadii iyo dhaxalkii iyo arrimaha masaaisha sharciga ku soo arortaba soo marray masilatu mariira huwa calayha sadaqa wa huwa lanaa hadiya waa kaan soo marray ayib sumicana qaala inahaa marka waxayuu nabiga ku yidhi dhaxalkay kuu socodiyey taa waa masalada koobaad masalada labaad bay weydiiso qaalad waxay tihi yaa rasuul allah innahu kaana calayha sawmu shahrin bil soonaha lagu lahaa hooyaday afa asuumu canhaa ma ka soomaa qaala suumii canhaa ka soom buu nabigu yidhi calayh salaam ka soom qaalad waxay tihi innahaa lam taxuja qad weligeed mayna xajinin qaal afaa xuju canha ma ka xajiya qaala xujii canha ka xaji marka soonka iyo xajka iyo zakada arrimahaasoo dhan waa laga qadayn karaa waalidka waa laga bixin karaa amwaadayda ka dhintay salaadda unbaan suuroobaynin oo qof qof kale kama tukan karo aabahay ma tukan hooyada mooyada waa u tukani ma dhici karto hal masale oo masalatu tabiciya ayaa soo yaa culammadu sheegaan oo haddii uu ka xajin karo xajkii markuu dawaafka kacbada dawaafo maxaa ku xiga waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla salaad baad tukanaysa laba ragcadood oo ragcatayn dawaaf la yidhaahdo labada ragcadood qofkii aad u xajinaysa baa iskale marka waa min baab tabaciyya oo attaabicu taabic yajuusu fi tabaciyati maa laa yajuuzu istiqlaalan ayaa ku bannaan taas ka soo reebaan waxadaanaa abubakr bin abi shayba qaal xadaana cabdullahi bn numayr can cabdillaahi bn cadaa can cabdillaahi bn burayda can abihi burayda bn xusayn radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu leey jaalisan ka fadhiya cinda rasuuli illahi sal slam bimili xadiidi ibni muslimin hayra annahu qaala soomu shahrayn laba bilood marka waxba dhibaata male ruwaadda tasarufaadkooda ama muxuu ahaa ikhtilaafa ruwaayaat ku magacow ama cadamu lafdi bacd aruwaad laakiin muhimmadu waxaa weeyaan in laga qadayn karo waxaa weeyaan la qadayn karo kol haddii aslu masala ama qadiyada asalkeeda la fahmay ruwaaddaas khilaaftay waxba idiraab ma keenayo idiraab ma aha waxaddaanaa cabdi bnu xumayd qaal akhbarana cabdالrazaq bn hamaam akhbarana thawriyu sufyaan bnu saciid bn masruuq athawri amiir اlmuminiin fi اlxadiid can cabdillahi bni caطaa can ibni buraydata can abihi burayd cabdullah bn burayda oo aabihi burayd bn xuseyn radi allah canhu qaal jaءat imra'atu ila الnabiy fadakara bimilihi waqaala sawmu shahrin wasawu yidhi sidaasaa badan waxadaanii isxaaq bn mansuur akhbarana cubaydullahi bn muusa can sufyaan bihada islam waqala sawmu shahrayn isaguna waxadaanii ibn abi khalafin qaala xadaana isxaaq bn yuusuf can cabdilmalik bn abi sulaymaan can cabdilahi bn cada almakiy can sulaymaan ibni burayda can abiihi sulaymaan buu ahaa burayd bn xusayn radia allahu canhu qaal atat imra'atun ila nabiy nabiga cala salam haweenayba u timid bimili xadiidihi wa qaala sawmu shahrin saasaa buxa baabu saa'im qofka saa'imkee sooman oo yudcaa lidacaamin cunto loogu yeedhay welili iyo aroos iyo muraad baa qabnaa baa la yidhi oo mase yuqaatalu lala dagaalamay oo qof baa dagaal iyo afxumo la soo aaday mutaliqun ha yidhahdo ibn saamin waa soomana oo hadda muxuu keeni doonaa masalatu dacaam lagu yeeray tan kale baabka soo socda ama xadiid soo socda weeye baababkan iyo turjumaadkan raggii dambaa la yimid muslim asagu saasuu iskuxadiista wixiiska mawduuca ayuu isku kaa raaciyey قال xdثna abu bكر بن abi شhayba وcمر nاqب وزhayر بن xرب qالوu xadثna سفyاn بن xyayna عن abi زinاad عن nacrج عن abi هurayra رضي الله عنه qاal qاal abu bكر بن abi شhayb sg wuxuu yidhi riwaayatan riwaayatan abu hurayra wuxuu leeyahay riwaayatan ee xadiidkan waxaan ka warinaya nabiga naska dhigan tahay wa qaala camrun wuxuu yidhi yabluqu bihi nabiy labaduba xuun waxaa weeye marfuuc xukman baa la dhahaa wa qaala zuhayr isagu zuhayr saddex bay ahaayeene cani nabiyi qaala ayuu yidhi oo marfuucun sariixan saddexdii noocba labadii noocba marka riwaayatan iyo yabluqu bihi iyo xadiidkaa waa marfuuc laakiin xukman siiqooyinkii sariixa aha ma aha laakiin qaala rasuulu llaahi iyo samictu iyo xadaanaa iyo arrimahaas qaala waxaa weye sariix weeye idaa duciya axadukum buu nabigu yidhi xadkiin haddii loogu yeedho ilaa acaamin cunto wa huwa saa'imun isagoo sooman falyaqul ha yidhahda innii saa'imun waan soomana waan soomana ha yidhahda soonkaasi hadduu soon farad yahay oo ramadaan yahay dee waxaa weeyaan ooma afuraayo hadduu yahay soon sunno ah oo qofka asaga uu ka qanci karana waan soomana hadduu yidhaahdo cudurdaar way u noqon kartaa cudurdaar way u noqon kartaa maxay faa'iidaynaysa waxay faa'iidaynaya waan soomana inaad tiraado qofkii kuu yeedhay laakiin qofka isagaa uu shakigii iyo xumaantii uu iska saaro oo haddaad tidhaahdo maya raalliga ahow waxaad dhici karta inuu isweydiiye muxuu kuu diiday muxuu kuu diiday oo inuu kuu raaco gurigaada uu tago uu diidan yahay haddaad tira waan soomanahay markaa waxaa weeyaan qofkii waa ku cudurdaaraya ku cudurdaallayaayo waxba markaas shaki ah shaki kama qaadayo haddii marka uu kuu dhego oo ilaa ilaa isoo raaco inuu raacaa fiican inuu raaco hadduu sunno farad yahayna haddii waaba cuntadiisii ma afurayo hadduu sunno yahayna waa u afuri karaa hadduunan afurayninna xuduurkaa iyo imaashahaa iyo khidmadii uu la qabtay iyo arrimahaas ayuu ku qancinaya ayuu ku qancinaya dadka kala duwanoo dad waxaa jira dee inaad gurigiisa tagto oo walimadiisa ka qayb gasho oo aad iyo aad isku kakallifi kaasoo kale marka inaad intii uu suuragala haddii cudurdaarkaada uu maqbuul yahay oo laga aqbalana waa khayr wey baabu marka waxaa weeyaan masaladan cibaadada asal waxaa weeye in la qarsado oo aan la muujinin saasaa asala laakiin haddii maragga qaar dan iyo cudurdaar darteed ay noqoto in la muujiyo waa la muujin karaa sida tan oo kale warnin waan soomanahay saa ku raalli noqo waa dhihi kartaa asal laakiin aan la sheegin weeye xadadana zuhayr binu xarbi qaal xadadana sufyaan ibnu cuyayna baaba xifdu lisaani lisaa'imi qofka saa'imka ee sooman carabkiisa inuu ilaaliyo oo dagaal iyo cay iyo afxumo iyo waxaad ilaaliyo iyo waxa wanaagsaneen xadaana zuhayr waxaa qaal xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can abi sinaan canad can abi hurayra radi allahu canhu riwaayatan riwaayatan iyo yabluqu bihi iyo yemiihi iyo waxaasoo dhanba waxaa weeyaan alxadiiu marfuucu xukman baa la dhahaa xadiika marfuuca alxadiiu marfuucu xukmaa isagoo marfuuc buu xawr kala mid yahay qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam idaa asbaxa axadukum axadtiin hadduu waagu u barya yooman maalin saa'iman isagoo sooman falaa yarfad rafdiiyoonu ku hadlin albadiyu min alkalaam hadalka fuxshiga xun waa la yidhaahdaa aljimaac wa waa la dhahaa jimaaca iyo galmada iyo waxyaalaha hordhaca walaa yajhal yuuna wax jahliya samayn jahliga maanta waxaa loo wadaa atacadi xadgudub yuu la imaanin wax alla wixii oo ama ficil ama qowl oo dhanba jahli baa la yidhaahdaa ee hadda jahliga macnaheedu ma ahayu waxba yuunan garan waayin walaa yajhal yuuna waxba garan waayin ma ahee qof walba meelku taagan tahayoo aqoonta iyo cilmigu wax soo koobay ma jiree waxaa loo jeedaa walaa yatacadi alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhal fowqa jahliiljaahiliina oo kala wey marka waa tacadii qofka lagu xadgudbaa loo jeeda laa yajhal waxaan wanaagsaneenoo idin oo qofka uu ka soo fula ayaa jahli jahli lagu tilmaamaa jahli baa lagu tilmaamaa walaysa bitowbatu ladiina yacmaluuna suua inama towbatu ladiina yacmaluuna sayia aayad inama tawbatu ladiina yacmaluuna suua bijahaala marka dembigii toobadda la aqbalaya waxaa weye qofkii dembiga ku dhaca oo bijahaala u sameeya oo alla wuxuu o dhan jahaala ilma aha macnaa adoo aqoon leh haddaad dembi ku dhacdo toobad malihid macluum maaha wax allaale wuxuu qofka ka dhaco dhan waxaa weeyaan jahligoo soo gelaya innaka imru'un fiika jaahiliya buu nabigu yidhi abudar waad ogtihiin inuu ka mid ahaa saabiqiin alawaliin fi laakiin waxbaa ka soo baxay aan loo baahnayn inuu ceebeeyey nin hooyadii iyo ka sheegay marka waxaasoo dhan jahli baa lagu tilmaamaa qur-aankana meelo badan ayaa arrimahaasi ay ka muuqataa lagu sheegay fii qisati albaqara nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi laa yaa mulka baqara qaaluu atatakhiduna huzaan bay dheheen muxuu yidhi inii acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin alistihzaa ayaa uu ku tilmaamay jahal inay tahay nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam isagana inii aciduka an takuuna min aljaahiliin markuu yidhi inuu min ahli inuu adaka alxaq inuu laysa min ahlika ayib fain imru'un shaatama in imru'un shaatamahu ou qaatala in imru'un qof hadduu shaatamahu la caytamo shaatamadu waa mufaacala hal nin baa cayda bilaabay mufaacala laga tilmaamay liannahu ninka cayda bilaabi wuxuu isku diyaarinayaa siida soo dheh siida soo dheh iyo in isagana lacay doonu isku diyaarinayaa bixasabi maa yuriiduhu huwa wailaa ninkan isagaa ka aamusay lam yashtub ma caayo fain imru'un shaatama qof hadduu cayo oo cay isku diyaarinayo inuu iscaacaayo aw qaatalahu ama dagaal iyo dagaal uu isku diyaarinayo intuu wax gacan geysto gacanqaad buu qaaday in wax loo geystuuna isku diyaarinayaa isaga ha la siiyo ha lagu bedelo falyaqul inii inii saaimun inii saaimun saadi inii saa'imun inii anigu waa soomana anigu waa soomana yani waa waxaa weeyaan waxay dhaheen kun ka tamri oo kale timir oo kale noqo ama midhaha ka tamari timaarta geedka midhaha saaran dhagax baad ku tuuri adiga dhagaxa ku tuurayba waxay kuu soo tuuraysaa iyaduna timir iyo midhay kusoo tuuraysaa marka yacni qofka xumaan kugu sameeya haddaad iskaga sabirto sidaasoo kale weeyaan sabirkiiba ay soo gelin innii saa'imun taasna waa inaad afka ka tiraahdo sidaas fiican maxaa yeele inaad qofka aad qalbiga ka tiraahdo inay saa'imunta lisaanul xaal looma jeedo lisaanulmaqaal waxa wax taraaya ee wax badeli waa kaas midda koowaad inay saa'im haddaad tiraahdo qofka asaga ahaa ee cayda iyo afxumada kula soo aaday waa xishoonaya jacbaa ku dhacaysa jacbaa ku dhacaysa waa isku jeerayaa waa isku xishoonayaa oo ninka soonkiisa ilaashaday adig soonkaadii maxaad u ilaashan weydo adig soonkaadii maxaasaas aad iskaga ciyaartay buu subaydiinoo nidaamiyo xasra iyo shalaytiya toobadkee buu bilaabay taa waa midda koobaad midda labaad ninkan la caayay isagoo waa bini aadam caydaas iyo xumaantaa loo geystay waa way saamaynaysaa way taabanaysaa way xanuujinaysaa naftiisii baa kacaysa kabxuljimaax marka in caradii iyo neeftiisii kacday uu ku jabiyo in nisaa'ibu nisaa'ibu naftiisiibuu wuxuu ku leeyahay isjir haba carada yayna kaa tambadannin awa soonkaadii taqwa taqwadii loogu talagalay soonka oo lacallakum tattaquun arrimahaasoo dhan naftiisa ku daminaya dabdabis wey baabu fadlu siyaami soonka fadliga uu leeyahay xaddaanaa xarmalatu bnu yaxya tujayn qaala akhbaranaa ibnu wahabin akhbaranii yuunus can shihaab qaala akhbaranii saciid bnu musayib annahu samica abaa hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuula allah rasuulka sala allah alay wasalam baa maqlo yaquulu li qaala allahu caza wajal ilaahi wuxuu yidhi kullu camali bni aadama bni aadamka camalkiisa oo dhan lahu asagaa iskale ila siyaama soonka mooyeene inta kale asagaa iskale oo hadduu riyaha iyo isususka ka ilaashan iyo hadduu ikhlaaskiisa ilaashan iyo hadduu riyo ku dhici waa wax asaga gacantiisa ku jirto asaga gacantiisa ku jirtaa camalkuna man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha tamanlaab ayaa iyo ka bilaabatay ilaa sabca wax la garano malaa'igtu xataa ay qori oo ka warhaysa wey in la siyaama soomka mooyeen oo soom riya kama suura jirto saddex qofa meel fadhida midbaa sooman lamana garanay midka sooman midka sooman lamana garanayo ilahay unbaa garan marka waa camal ikhlaas ah oo acmaalulquluub ah oo rabbi unuu garanaayo marka inahu lii wa ana ajzii bihi marka ana abaal marin oo ajirkiisana waxaa weeyaan ajir anigunaan ogaayo weyaan ajir aan ogaayo baynamaa ajirka kale malaa'igtaa og qoraysa karaaman kaatibiin ayay qoraaya kan laakiin wa ana ajzii bihidaas waxaa waxay ka dhigan tahay sida qowluhu tacaala inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum biqayri xisaab kuwa sabra ajirkooda ayaa loo oofinayaa xisaab la'aan marka soonkuna sabarkaas ilaahay uu yihi xisaab la'aan baan ajirkiisa siinaya qofka sabra soon sabarka saddexdiisa noocba soonka waa laga helay muxuu ahaa saddexda nooc ee sabarka asabru cala aaca daacadii iyo oonkii iyo soonku waa daaca dabcan waa ku sabray dayib asabru can ilmacsiya macsiyana waa ka sabrayoo falaa yarfaq walaa yafsuq walaa caydi iyo afxumadii iyo hadaladii o waa kaka sabray iska xadeen macsiyadu waa ka sabray oo waa iska eh, xadnimay sabirka saddexaad muxuu ahaa wasabru calaa illaahi wasabru calaa aqdaarillaahi almu'lima waxay qadar ilaahaya oo xanuun ah oo xag alle kaa soo gaara oonkii iyo gaajadii iyo haraadkii iyo arrimahaasa ah oo lagu sabra saddexdii noocee sabarkaa ah, saddexdiiba soonka waa laga helay innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab ayuu ilahi subxana wa tacala waana azi bih fawladii nafsu muxamadin biyadihi buu nabigu yihi calayh salaam waa xadiiduulqudsi oo qaybna waa xadiiduqudsi qaybna waa xadiidu nabawi intaa hore xadiiduqudsi buu ahaa fawladii nafsu muxamadin biyadihi waa nabiga xadiidunabawi la khulfatu fami saa'imi qofka sooman afkiisa waxa xoogow suu dhehe qofka u soo dhowaada uu ka dareemaayo yaa addamu ka udgoon cinda allah ilaahkiisa min riixi lmiski miskiga wax udgoon waxa ugu udgoon waxaa udgoon udgoon oo dhanba ilahay tiisa waxaa oga udgoon qofkaas sooman oonka iyo gaajada calooshiisaasi khaaliga ee maran ciddadaasi maran waxa ka soo kacaaya ee humro ah ee deena suubeeda afka soo maraaya taa ayada ah iyo dadka agtiisa urka ah ilahay agtiisa riixul miski udgoon kasta waa ka udgoon yahay ah, maxaa yeelay gaajadaa iyo oonkaas ilaahay dartii uu u gaajooda u oomay ayay raayaxadan iyo suudhan ka timid ayay ka timid bal haddii ilaahay dartii ay ku timidna cagsigii wixiisuu dhahaa cagsigiisa udgoon ah oo aad u udgoon buu ilahay ku bedelaya subxana wataala yani ilahina waa jeclaanaya ilahina waa jeclaan axadka aad jeceshahay ilmahaada haddaad jeceshahay oo aad iyo aad u jeceshahay dabca waa la jeceliya runta iyaga oo laga yaaba inaynan qabayskoodii iyo maryahoodii iyo aynan nadiifnayn baad iska dhudhunkanaysaayo aad iska xumbaaranaysaa marka waa wixii o dhan kuma soo uraayo marka ilaahi subxaanahu wa tacaala walilahi maalu aclaa addoonkaas saa'irkee sooman ee camalkaasi ikhlaaska la yimid udgoon buu ilaah agtiisa subxaana watacaala ku haystaa ilahi agtiisa subxaana watacaala xadiidkan culamada qaar ba waxay ka qaateen inaan la rumayanin qofka hadduu sooman yahay gaar ahaan miska dambe ee maalinta bacd a'immada shaaficiyadoo kale culimmaduna waxay qaarkood leeyihiin maya nusuusta waxaa weeyaan in mar walbaba rumaygu uu yahay shay ilahi uu madharatu lilfami mardaatu lirabb lirabbi xilli kasta waa la rumaynaya lowlaa an ashuqa calaa ummati laamartum bisiwaaki cinda kulli salaa wa fi riwaaya cinda kulli wuduu mar walbaod weysasanaysa tukanaysa inaad rumayto yaa fiican ama soon ama soon la'aan masalatu alkhuluufna shaqa kuma laha ilkaha ee waa arrin ka soo kacda maciddada iyo quluwulmacidda min aطacaami washaraab ayaa keena calooshaa maran wax ka soo kacaya qiiqa iyo humrahaasi weeyaan waxa keenaya ee ma aha ilkaha iyo mxuuha huuradaha ilkaha calaa dariicati siyaam iyo wansoomanaha iyo quluubu saa'im baan ilaashani inuu qofku maaratay ilkihiisa ay wax u fuulaan ma aha وxadثnي محamed بن rاafic naysaburi qal xadثna cبدالرزاq بن hmام أخbarna iبن jurayج qal أخbarna cطاء can abi saalح الزayاti dakwan أنhu samca abا هurayرaةa رadي الله canه yquل qaala rasuul الlahi salى الله عlay slam wuxuu yidhi qaala الlah عaزa وaجل ilahi wuxuu yidhi وxadiiث الquds yarwi النabiyu can rabih kulu camal ibni aadama ibnu aadam camalkiisa oo dhanba lahu isagaa iska leh oo isagay ku xiran tahay oo isagaa maaragtay ama muujisan ama qarsan ama ila akhirih ama camalkiisii waxay ka ratimo oo jawaa'is iyo abaalgud ah waxaa weeyaan wax la ogyahay oo loo qorayo oo uu ogyahay weeye man jaa bilxasanati falahu cashra amtaaliha buu ogyahay ila siyaama soomka mooyeene fainahu lii anaa iska leh waana anaan abaal marin buu ilahay leeyahy subxana wa tacaala marka ilaahay jasihiisa iyo karamkiisa iyo diyaafadiisa uu yidhi anaa abaal marinaya qadarka ay dhan tahay iyo waxa ay leeg iyo karamkaasi iyo martiqaadka intuu dhan yahay ilahay baa garanaya subxana wa tacaala maayo ah, alla waa alla kariima oo qani ah marka waxa uu ku karaamaynayo addoonkiisa saa'imkaa isagun baa garanaya subxana wa tacaala waxaaba ka mid a ah albaabkaasi baaba rayaan la yidhaahdo oo dad kale ayna ka galaynin hadday soonka qofka badiya kii waajibkaana isaguna waa kan qarsoone camalkaas wasiyaamu junna soonku waa gaashaan oo waxa allaala wixii xumaa waa qofka ka reebaya junna wey gaajo iyo oon iyo arrimaha maa lagama hadlaayo waxaa laga hadlayaa wixii naar lagu gelilaa o dhan bukaa ilaalin qofkana soomanoo kale arin waan soomanahay xumaanta kuma hadlaayo waxaa ma samayna waan soomanahay soo gaashaan maaha soo gaashaan faida kaana yowmu sawmi axadikum axadkiin maalintuu sooman yahay falaa yarfuf yuunan hadal xun ku hadlin iyo wax jimaac yowmaydin walaa yasqab yuunan dhawaaqiyo qaylaqayli iyo hadallo aan wanaagsan inuu ku dhadhawaaqin fain saabahu axadu qof hadduu caayo aw qaatalow qof uu la dagaalamo u gacanqaad u qaado falyaqul ha yidhahdo inii muruu qof baan ahay saa'imun sooman waan soomana ha yidhaahdo hadduu mar labaad ku yidhahdo inii saa'imun taadma ku dabwali haddaan adiga soonkaada aadan ka lahayn oo soonkaada aad ku ciyaarayso adiga soonkay waan ilaashani waladii nafsu muxammadin biyadihi allahaasaa ku dhaartay la khaluufu fami saa'imu qof kastoon afkiisa khaluufka iyo luunka iyo waxyaalaha ka soo kacaya suudhaa adyabu wuxuu ka udgooya cinda allah ilahi agtiisa yowma alqiyaama min riixin miski miskiga gudubgiisa maxaa yeele ilahay dartii iyo amar alle iyo muxuu ahaa xaqa ilaahay uu saaray ayuu la imaa yaa keenay isuu dhan marka ilaahay miskii udgoon ugu bedelaya subxaana watacaala tacaala saaima qofka sama waxaa u sugnaaday farxataani laba farax yafraxuhumaa uu farxayo idaa afdara markuu afuraayo faraxa uu farxi bifajrihi buu ku afuri bifajri afurkiisa ugu farxaya hadduu soomanaa oo soonkii maalintii ay dhammaatay ama ciiddii la gaadhay afurkii uu ku afuraayey iyo soonkii oo ilaahay u taam yeelay labadaba uu ku farxay waidaa laqiya rabbah rabbigii markuu la kulmo oo baaburayaan iyo jasihii fanaha badnaaye uu yidhi ilaahay anigaa garanaya markuu helana farixa waa faxaya bisawmihi sawmkiisi buu ku farxi iyo wixii uu ka helay oo abaangud ah oo janno ah oo wanaaga ayuu ku farxaya wahada shay akbar kaasaa sii weyn qaala xadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana abu mucaawiya wakiic can ilacma sulaymaan xaw xadaana suhayr bin xarb xadaana jariir can ilacmash xaw xadaana abu saciid ashadi walafdila xadaana wakiic xadaana acma sulaymaan can abi saalix asammaan can abi hurayrata radi allahu canhu acmash baa laba dariiq leh wakiicina waa ka wariyaa jariirna waa ka wariyaa ibn cabdilxamiid adabbi labadaas dariiqba ismutaabicanaya qaala wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam kullu camal ibni aadama ibni aadamka camalkiisa oo dhanba yudaacafu waa loo laalaabi laalaab la garanayo marka horeba alxasanatu xasanadu cashru amhaaliha toban laab weeye <clears throat> tobankeedoo kale weeyaan ilaa sabcimiati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaabba loo laalaabi camalkii wanaagsanaa uu la yimid ajirkiisa iyo dawaabkiisa tadaamaqun baa loo gaarsanaya hadba ikhlaaskiisa iyo nayb wanaaggiisa iyo camalka siduu oola yimid u itqaaniyey iyo sifada iyo makaanka haddii jamaacadu ku tukaday iyo haddii kale arrimo badan baa wakhtigaad maartay ku hagaagayso cibaadada iyo daacada hadday sadaqa tahay iyo hadday tahay muxuuha ah cibaada badaniya arrimahaasoo dhan bay culammadu ka hadlaan marka toban ilaa toddoba boqol bay gaari ilaa alcaafin kaiira wallahu yudaacifu liman yashaa qofkuu rabu ilah u sii qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi ila sooma soonka mooyeene fa innahu soonka lii anaa iska lehoo wa ana ajzin bihi anigii unbaa ka warhaya oo og oo abaalmarkiisi iyo abaalkiisana saa anigu ogaya qofka soomanee soonka uu ka dhab yahay qof kale u garan kale una jirin ayaa jaziis iyo abiilkiisa abaalmarkiisana anuu iigaar yahay saas buu ilah ilahi subxana wa tacaala yadacu maxaa yeeley yadacu shahwatahu shahwadiisii buu ka tegaayaa wixii shahwa ahaa u bannaanaan jiray oo xalaasha u ahaa oo reerkiisii iyo shahawaadka kale wadacaamow cuntadiisii ayuu ka tegayaa min ajli aniga daraadayga taasuu ilahay leeyahay aniga dartayga uga tegey laysa inu qofka sooma farxataan laba farx buu leeyahay farxatun farax cinda alfitri markuu afurayuu farxaya oo cuntada ilahay u xalaaleeyey ee u bannaanaatay iyo soomka ilahay u taam wa farxatun cinda liqaa'i rabbi rabbigii markuu la kulmo faraxaas asagana aadka u weyn ee uu la farxaya la bayraqaayo kitaabkiisaas iyo nicmada iyo waxaa ugu qoran walakhaluuqu fiihi afkiisa waxaa suudha ahee ku yaalla ama ka imaana adyabu wuxuu ka udgoonya cinda allahi ilahi agtiisa min riixi mis miskiga unugiisa waxaa udgoon oo dhan qaala xadana abubakr bin abi shayba xadana moxamed bin fudayl ibn khazawaan can abi sinaan can abi saalix asamaan can abi hurayra wa abi saciid radi allahu canhuma qaalaa waxay yidhaahdeen qaalaa waxay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allah alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi in allah caza wajal yaquulu wuxuu leeyahay ina sooma soomka lii anigaa iskale wa ana azii bihi anagu waan abaalmarin ina lisaa'imi farxatayni laba farx buu leeyahay idaa afdara farixa waa farxi waidaa laqiya allaha farixa waa farxi wاladii nafsu muxamadin biyadihi lakhaluufu fami saa'imi adamu cinda allahi wuxuu ka udgooyaa min riixi miski miski udigiisuu ka udgooya maxaa alle dartii buu qofka la oomay oo la gaajooday isagoo baadkii iyo biyihiiba haysta ayaa la yidhi markaasuu ilaahay subxaana wa taala abaalgutusiiye subxaana wa tacaala sida muxuu ahaa ashahiid almajruux qofka shahiidka ee dhaawaca soo gaaray dhiigga dhiigga ka yimid dhiiggiisii markuu ka hadlaya nabigu wuxuu yihi allawnu lawnu dami allawnu lownu dami wariixu riixu miski dhiiggiioo sidii maarata u imaanaya qiyaamaha imaanaya laakiin udug baa ka soo kacaya ma fahmin aniga xadiid cabdillaahi ibnu qacna ma fahmin adarka waxaa meesha kusoo ugu soo qoray lam afham kasoo cadday ayib qaala waxaddaanii isxaaq bnu cumar bnu sariiqin alhudaliy ma waxbaan ka tagnay ya ya maan ka tagnay waxaa ku yaalla wuxuu ka bilaabay cabdullahi bn maslamata bnu qacna miya ya miya raacin laheedeen waad ka tagtay karagta aad raacin laheedeen marka waaya can dulmaro oo iska mutaabacee qaala wahuwa alxizaamiyu xaddaana qaala xaddaana muqira wahuwa alxizaamiyu can abi sinan an an abi hurayra radi allah canhu qaal qaala rasuul lah sal slam asiyaamu junna asagoo xadiid ku dhex jira soo marray soonku waa junna gaashaan xumaantoo dhan buu qofkuu kaa ilaalinayaa taqwo ayuu kugu xumbaari jannana waa lagu galaa naarba looga badbaadaa junna wey قال وxadثnي إسحاaq بن cمر بن صليد الهudلي xadثna cبدالعزيز يعني بن مسلم قال xadثna ضرار بن مرة وهو أبو سنان بhذا الإسناaد قال وقال إذا لقيa الله فجزاه فرحa markuu ilahay dula kulmo uu ilaahay abaal mariyo jannadii iyo ilaabi rayaan iyo nicmadii allah nagu daro dadkaas wanaagsanay ilahay uu abaal mariye farixa waa farxaya maalintaasna waa maalinta ay ugu farax badan yihiin ehlu jannaha wey markay naartiina ka badbaadeen jannadiina ay galeen oo allaala wixii maxaawiftii cabsi aha oo dhan ba ay isku daba dhammaatay cabsi ma jirto hadday noqoto naar geeri iyo xanuun dambe iyo sakaraad dambe xanuun iyo jirro gaajo iyo walbahaar adduun wax allaala wixii kurab iyo walbahaar iyo gurugaha iyo xanuunaha oo dhan ba waa ka tegaya markaasuu naq iyo alxamdu lilah buu badinaya alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ayuu leehay wax allaale wix dhibaato iyo walbahaar iyo muruga allahi naga tafsiya maalin iskale qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana khaalid bn makhladin wahuwa alqadwaani can sulaymaan bn bilaal qaala xadaanii abu xaazib can sahl bni sacdin radi allah canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ina fi ljannati baba jannada albaabbaa kamida ah albaabaheeda sideedaha sideed albaabbay jannadu leedahay sideedada waxaa ka mida ah albaab la yidhaahdo yuqaalu rayaan ayaa la laihahda rayaan waxaa lagu magacdaray qofka gelaya wixii uu soo maray oo oon iyo harraad ah yaa rayaan ka soo horjeedaayo xokanaanta iyo sharaabka iyo cabidda iyo muxuu ahaa halkaa meesha lagu daamaashaalo waay yadkhuluu fiihu saa'imuun kuwii soomi jiray yani soonka badin jiray baa loo wadaa oo maxaa yeelay acmaalkanna way la imaan jireen laakiin soonkaa ku badnaayo caan ku ahayn hebel isniintii khamiista waa sooma ayaamulbiid o dhan waa sooma sooni ramadaan iska dhaafsiisa shawaal marka yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaama maalinta qiyaama kuwaasaa ka gelaya laa yadkhulu macahum macooda lama gelayo axadun hayruhum qofan ayaga ahayn wa qaaluu waxaa le ayna saa'imuun awel kuwii soonka caanka ku ahaa awel ee soonka ku magac bixiyey fayadkhuluuna minhu markaasii gelaya faida dakhala aakhiruhum ka ugu dambeeya markuu galo uqliqa waa lagu xidhay albaabka waa loo soo celin falam yadkhul minhu axad qof kaloo la gelaya ma jiro takriim wey waa karaamo iyo ixtiraam iyo jawaa'is iyo abaalgud waay ah, dadkii baa loo muujinaya wanaagga ilahay nimankaa siiyey marka cibaadaadka qof walba cibaadada uu daa'imi jirin kii sadaqada ku badnaa iyo sadaqa bixinta ku badnaa baabu sadaqa kii soonka iyo sunnada iyo salaatuleylka iyo salaatulduxada iyo witirka iyo aad lagu daala jiray baabu salaa ah, baabuljihaad baa sigala jira baabu fadlu siyaam fii sabiili illaah fii sabiili illaahi waddada ilaahay oo lagu jiro qofka mujaahid uu yahay ama muraabid uu yahay oo difaac ku jiro oo haddana uu soom ku darsadoo soomo liman yutiiqu waa qofka kari kara wey qofkaan kari karin cadowgiina ay hor taagan yihiin inuu afuro waajib bayba noqona waan soo marray ulaa'ika alcusaa duu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwii sii soonka sii wata wixii cadowgii laisgelayo marka qofkii kari kara bilaa darin wax dhibaato ina ka soo gaaraynin walaa tafiitu xaqin xaq lagu lahaayoo kale aan ka tegayn yacani markii soonka uu qofka soonka sunnada ah uu asaga dhib gaadhsiinaya ama soonka cudurdaar ugu heri lahaa safar iyo marad iyo hadduu dhibaato gaadhsiinaayo ama xuquuq kaloo lagu lahaa oo uu gudan lahaa soonkii dartiis uu ka gaabini soonkaa marka waa laga tegaya xadana mxamed bn rumxin muhaajir abaranii ley can ibn haada can suhayl ibn abi saalixin can nucmaan bn abi cayaash abi saciid اlkhudri radi allah canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alيه wasalam maa min cabdin yasuumu yawma addoon maalin soomi ma jirto fii sabiili illahi ku soomi fii sabiililah jihaad lagu dhacaa acmaasha birigao dhanna waa loo isticmaalaa ilaa baacad allahu ilaahay wuxuu ka fogeeyaa bidalika alyowm maalintaas sababteed uu soomay wajha wejigiisuu ilaahay ka fogeeya cani naari naarta sabciina khariifa toddobaatan sano toddobaatan sane isagay naarta ilahay kala fogeynaya toddobaatan sano masaafo dheer ayuu ilahay kala fogeynaya waa hal maalin qofka uu niyad wanaagsan iyo ikhlaas iyo itibaac iyo niyad wanaag uu la yimi ayuu ilahay naarta ka fogeynaya subxaana wa waa aad usuuli sana axad fusuuli sana sanadka fusuul afar uu leeyahay oo waxaa weeyaan rabiica iyo khariifka iyo shitaa iyo sayfa waa sida innagaba aan nidhaana gu iyo dayr jilaal iyo xagaag carabtuna ayada sidaasay dhahaan waa khariif waa dayrta rabiica waa guga shitaha waa xilliga xagaag ee qabow sayfkana waa xilliga shita ay qurur waaye afartan bacdu ahlicilmi <clears throat> waxay soo guurinayaan khariifka afartaasi waxaa ugu xaruun badan ugu jihra badan khariif xilliga khariifka ee dayrta dayrta ah yaa ugu jihra badan iyada iyo kuleelkeeda raacsan iyo khariif yaa ugu jihra badan walidaalika bacdu alxafaariin dadka qubuuraha qoda ee qubuuraha intay qodaan qubuuraha ka shaqaysta waxay dhihi jireen waxay dhahaan dadka waxay daynta ay ka qaataan waxay ku mudeeyaan ilaa zamani alkhariif bay dhahayn ilaa zamani alkhariif maxaa yeelay wakhtigaasa dadka aad u dhiman way xoolo badan qaadanayaan xilligaasa daynta ku siini وxadثnii qtayb iyo dhihi jireen xadثna qtayb بن سacيid qال xadثna cabdالعaزيز عن daarwrdi can سhayl بن hada isناad qال وxadثnii إسحاaq بن maنصوr وcبدالرحمن بن بشhr الcabdiي qال xadثna cabدالرزاq بن hmام أخبرna iبن jurayج cabdالملك عن yaحyى بن سacيid وسhayl بن أbي صالح أنهma samca النعmaan بن أbي xayاaش الزurقي muxadiku asagoo ka warramaya can abi saciidin alqudriy radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqlo yaquulu leh man saama yowman fii sabiili illaah maalinkii ilaahay waddadiisa isagoo ku jira haddana sooma baacad allahu ilahay wuxuu fogeeya wajhahu wejigiisa caninaar wejigiisa naar hadduu ka fogeeya badankiisa dhudhanna ilah waa badbaadiyey sabciina xariifan toddobaatan sano meel loo socdo baabu jawaazi sawmi naafila soonka sunnada ah waxaa bannaan biniyatin in lagu soomo min annahaar niyad maalintii maalinnimo la niyooday qabla zawaari intayna qoraxdu zuulin oo duhur la gaarin ayuu niyo la imaaday inuu soomi soonka asaga maalinnimada uu niyooday waa u jiraa oo xalay iyo saaka iyo intaba soon kumuunan saaxanin kumana soo toosineen hadhow bay la noqotay inuu iska soomo cunto muuna soo cunin hadduuna cunto cunin intaan si gaajaysnaan lahaa lillaahi baan u soomiyo soon baaban ka dhigani waa dhihi karaayo niyadii habeenkii inuu soo niyooda la rabay maalin buu niyoon karaa hadduu soonku soon sunnaha uu yahay culamada qaar waxay ku daraan hadduu soonku asaguna yahay soon muqayada ah. asaguna niya la rabaa soonka laga hadlaya waa soonka mulaqaah soonka mulaqa ah cuntada weyda waa iska soomi baad tiri laakiin soonka muqayadka ay siyaamu yowmin wa sidaaru oo kuu ratibneed ama siyaamu yowmin itirin walkhamiis oo kale ama ayaamuulbiidka ama ayaamu caraf oo caashuura waxay kala mid tahay soonka faradkahayoo waxaa la rabaa bayaat man lam yubayin isiyaama falaa siyaama lahu ma lam yubayit isiyaama habeenkii ninkaan soonka ku baryeen baryeen ku oo baryanooniyoona habeennimo soon ma sugnaana laakiin xadiidkan hadda saasaa ya culamada qaar ka qaateen waa sida imaan doonta wa jawaazu fitri saa'imi qofka soomanna waa iska afuri karaa isagoo soomay oo xalay soon ku soo niyooday oo soomayna maalinimadu waa iska afuri karaa ah, fadri saa'imi naflan hadduu sunno tahay min hayri cudrin cudurdaar la'aan oo cudurdaar qofka hadduu yahay jirre iyo safar iyo kii faradkaabuba afuri karaa ka sunnada adoo cudurdaar ba lahayn iska afuri kartaa ah, ah. ogow adoo soomanaabaa cuntay alaab iyo xeshay alxamdulilah waa ku bannaan tahay inaad iska afurto tirada waan iska afuri waan iska afuri aad tirada waa ku bannaan tahay ama meel baa lagugu yeeray weliime iyo muraado saaxiibadaaba kuu yeeroo kaali ku yid waa iska afuri kartaa soon sunna ah waalmutanafiru amiiru linafsi bay dheheen almutanafiru amiiru linafsihi qofka hadduu sunnaysanayo sunno ku jiro asagaa naftiisa amiir u ah in shaa anfada wain shaa aftara way bannaan tahay afdalka iyo sida fadliga ana waxay ku xidhanta hadda xaaladda uu taagan yahay oo markaas isaga uu ku afuraayo mararka qaar inaad walaalkaada kuu yeera aad walaalkiisii iyo niyadiisa hagaajiso iska afurto way fiicnaan kartaa ayib وxadثna abubakr fudayl bn xusayn abu kamil fudayl bn xusayn aljaxdali qala xadaثna cabdالواxid bn زiyaad qala xadaثna dalxa bn yaxya bn cubaydالlah qaala xadaatnii caaishatu bintu dalxa ayaa i warrantay can caaisha umilmu'miniin radia allaahu canhaa bay ka warraysaa qaalat caaisha waxay tidhi qaala lii rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu igu yidhi daata yowmin maalin yaa caaishatu caaishaay hal cindakum shay wax ma haysaan waa inuu weydiiyo guriga waxa yaallo nabiga ma ogo cilmuqaybkana nabiga ma yaqaana calayhi salaam wixii loo waxyooday oo loo sheegay waxaan ahayn wax walba nabiga calayhi salaam ma ogeyn ma ogeyn marka qof kale oo nabiga ahayn ma sheegan karo waxaasaan ogahay iyo qalbiga qofka biniaadamkaan ogahay ma sheegan karo shubahaadka ayay ka mid tahay iyo waxyaalaha khuraafaadka waxba ka jirin nabiga ale yaa caaisha hal cindakum shay wax ma haysaan hawaad haysaan waan ogahay keen waxba ma haysid anaga og ma dhihin wax haysaan qaalad waxay tihi faqultu waxaan yaa rasuul allah maa cindanaa shay waxba ma hayno waxba ma hayno marka waxaa weeyaan imaam wax allaa wixii imaam iyo hoggaan oo dhan imaamkoodii waya nabi maxamed sala allah alay slam oo guryihiisii laga dhahaya wax lagu quraxdo la cuno laga laayahay xaaladaasu soo maray nabiga iyo saxaabadiisa ummahaatulmuminiinna sidaasay raalli ku ahaayeen qanaacadooda fiili ayaga wara siday u sariirsan yihiin reerihii kale tujaartii saxaabada tujaar dad xoolaba way ahaayeen beeraley iyo xoololey iyo mushtarley intaba wamaca daalika kuwa aan waxba haysan way ku sabri jireen way ku sabri jireen qanaacaduna waa kansi aan dhammaanaynin weeye kansi aan dhammaanaynin marka haweenkuna arrintaa ayaga way ku kala tageen way ku kala tageen qaar sabraynin oo kamaaliyaadka weliba raadinoon ku qancaynin xataa xaajiyaad iyo daruuriyaad oo waxaa dadkaas dabaqada sara ay ku nool yihiin inay ku noolaada raba ayaa jira oon la qancin karin dadka noocaasa oo kii nabiyullahi ibraahim uu ka digay oo wiilkiisa uu yidhi faraha ka qaatan isdhaafi ma cifanayside faqultu yaa rasuul alla maa cindanaa shay qaala fa innii saa'imun waan soomanahay buu nabigu haddaadan cuntaba la haynin oo aan cuntaba aanan haysi anigu waan iska soomi marka aljahru biniya lisabab aljahru biniyati siyaam lisabab niyada soonka in lala jahro oo carabka lagala dhawaaqa ama atalafudu biniyati siyaami bisababin ayaa halkiika laga qaatay asalka waxaa weeye niyadu waa in la qariyo qalbiga ay ku jirto meelihii uu nusuusta ku soo arortay gaar mooyeene laakiin hadda nabigu sabab darteed innii saa'imun soonkiibuu ku dhawaaqay nabiga calayi salaam uu yidhi waan soomayaa marka sababtuna waxaa weeyaan ayadaasuu ku kol hadda waxbaba la haynin in qaarad waxay tihi fakharaja rasuulu lahi sal slam baa iska baxay fa uhdiyad lana intuu nabiga baqnaa waxaa nala soo hadeeyey hadiyatun hadiyo xagow raashina nabiga loo keenay cala salaam gurigiisa saxaabada hadiya u keeni jireen aw jaa'anaa waxaa noo yimid zaw dadna soo booqday oo xogow gacanta ku wada ayaa noo yimid qaarad waxay tihi falammaa rajaca rasuulu rasuulullah nabiga calayhi salaam markuu soo noqday qultu waxaana yaa rasuul allah uhdiyad lanaa hadiya hadiyaana noo soo hadiyeeyoo dadba wax noo keenay aw jaa'anaa zaw dad baana soo siyaartay oo aan wax u raraadinay oo ayaga sababtoo wax ku helay ama ayaga wax noo keenay waqad khaba'tu laka waxaan kuu qariyay shayan wax qad khaba'tu lak marka fiiri taqdiirka iyo nabiga caaisha qadarin jirtay radia allahu canha yanaayadan waa arrin xagga cushrada iyo macaamilada wanaagsan haweenaydu inay ninkeeda ka warhayso oo haddii wax la helo baahida iyo duruuftiisa inay la socoto wax meel u dhigto oo ayna dhihin carruurtiiba cagta marisay waxba laguma hayo ayna dhihin waqad khaba'tu laka shay a wax baa nabi alla kuu qariyey qaala nabigu wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay waxaad qarisay ood ii hayso qaal qultu xaysu xays weeyaan waxoogow timir iyo subag iyo aqid waxoogo ah caanin angejiyo ah iyo intaasaa laisku keenay weeyaan oo laisku fuuqi oo laisla cunaayo xays baa la dhahaa qaala wuxuu yidhi haatiihi keen faji'tu bii waan u keenay faakala waa cunay isagoo soomanaa saas sunnuu ahaa waa iska afuray waa bannaan tahay nabigu waa musharix inagu noo jideynaya rasuulka sala allah aleh wasalam uma qaala wuxuu yidhi qad kuntu asbaxtu saa'ima anoo sooman baa waagii ii beriye xadiis hadda cuntadan aan iska cuna waa u bannaan tahay nabiga sal slam innagana waa noo jideeyey rasuulka sal la slam qofka asagoo soomanaa oo soon soo niyoodana waa furi karaa asaga oo afuraa oon soon niyoonin laakiin aan waxba coninna waa iska soobi karaa maalinnimadii sida sunna ah u bannaan tahay qaala dalxa wuxuu yidhi faxadadtu mujaahidan waan u sheegay bi hada faqaala wuxuu yidhi daaka bimansilati rajul arrinkaa waxay la mid tahay nin yukhriju sadaqa sadaqadiisa bixin min maali xoolihiisa xoolihiisiibuu ka soo bixinaya sadaqo ka soo siibi inuu bixiyuu rabaa fain shaaa hadduu doono amdaahu waa socodsiin karaa wain shaa hadduu doono amsaka waa ceshi karaa inuu wax bixiyo ayuu ku mohday laakiin weliba qofkii uma dhiibin waa iska ceshin karaa kor hadduuna gacantiiba ka saarinba waa saas weeye laakiin markuu u dhiibo oo hoo yidhahdo ka qaato laga qibdoodo kalaas ma ceshin karo sadaqada noocaasa ah. ayb xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana wakii cabdalxa bin yaxya can cammatii caaisha binti dalxa can caaisha umm lmu'miniin radi allahu canha qaalat dakhala calaya anabiyu sala allahu calayh waalih wasalam nabigaa ii soo galay daata yowmin maalin faqaala wuxuu yihi hal cindakum shay wax ma haysaa cunto ah faqulnaa laa maya waxba ma hayno nabi allow qaala fa innii idan saa'imun waan soomanahay bisaan uma aataana yowman maalin aakhare kaloo noo yimid faqulnaa waxaanu yaa rasuul allah uhdiya lanaa xays xolo cunto oo isku dardaray oo federationa iyaana noo soo hadiyeeyey faqaala arimihi bali tusbal ila waa la tusi jir nabiga wuxuu cundada hadduu markaasi ugu baahdana ama uu rabana uu cun haddii kale iska day jir laa yacibu dacaaman ma ceebayn jir faqad asbaxtu saa'ima anoo sooman waagii bariyo soomban ku niyaystay xalaytee faakala waa iska cunay sala allahu calayh waaalih wasalam marka waasica diinteenna iyo shareecadeenna iyo fudaadkeeda iyo xiriirila'aanteeda wixii markaasi umuur ah sidaasaa markaa wixii waajibahana waa gaar wixii sunaana umuurteeda waasica weeyaan baabu akli nnaasi qofka halmaansan oo wax cuna soonkiibuu habaabay wa sharbihi cabitaankiisii markaasuu cabbay isagoo soonkii halmaamay wa jimaacihi soonkii intuu halmaamay buu jimaacay laa yuftir maa furay wa kadalika aljahlu jahlina waa la mid inuuna waxba hadduu soo islaamay marka soonkii cuntadii marka inuu cabbitaanka inuu soonka afurinayna buu malaynaya ama ma ahee cuntada xilliyaha wajabaadka saddexda wajbo horaac iyo qada iyo casho mid in la daynayo ayuu u malaynaya ama jimaaca inuu waxba burinin buu malaynaya jahli ma afurayo marka nisyaanka halmaanka iyo aqoon la'aanta iyo jahligu labadaba qofka waa lagu cudurdaaraa waxbana cibaadadiisii ma noqonayso ama salaad gudaheed ama soon ama amaasha maxajka jamiicu acmaashoo dhanba jahliga qofka waa lagu cudurdaari waxadaanii camr bnu muxamed annaaqib qaala xadaanaa ismaaciil bnu lahayn laasigama hadduu yahay ninka qof jahligiisiyaha lagu cudurdaari u yahayo yani qariib alcahdi fi lislaam ama meel ka fog cilmiga iyo culimmada xadaana ismaaciil bn ibraahiim bn cunaya an hishaam bn qurduusiy can muxamed bn siriin can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam wuxuu mana siyaabikii halmaama soomkii buu halmaamay wahuwa saayma isagoo soomana faakala isku cunaa iska cunaa cunto ow shariba iska caba falyutima sawma soomkiisa ha dhammaystiro markuu cunay ama cabay u bugartay inuu soomana khalaas fainamaa acamahu allaahu ilaahay baa quudiya wasaqaahu waraabiyey ilaahay hadduu rabo wuu xasuusin lahaa marka hadduuna xasuusanin oo isagoo halmaansanba marfuuculqalam u ahay waxyaalaha qofka aan loo qabanin bay ka mid tahay halmaan iyo nisyaan ayb ah, fainama adcamahu allaahu wasaqaah ilaahay baa cuquudiya waraabiyey sideedaba cibaadadu waxyaalaha casiimada ahee laga ilaalinaya waxaa ka mida ah alcilmu maa dikri alcilmu maca dikri inuu qofka cilmigu leeyahay xasuusan yahayna hadduu marka uu jahli jiro ama nisyaan labadaasba acdaartay ka mid tahay cudurdaarka fainama adcamahu allahu wasaqaah marka hadduu afka wax ku hayo wuxuu afka ku hayay waa iska tufaaya baabu siyaami nabiy sala allah aleh wasalam nabiga soomkiisa fii kayri ramadaana ramadaan qayrku uu soomi jiray waistixbaab anlaa eh, yukhalliya shahra bil inuu qofka ka qaali noqonin can soomi soon inuu bil u dhammaado isagoon waxbaba soominba yani sida sunnadaa ah waxaa weye inuu bishi uxun ka soomo halkaas